waxaynu caaw u ballansanayn kelimadii ku saabsanayd bidcad altaqriib bayn aladyaan inaan wax ka tilmaanno baryahan dambe waxaa soo kordhaysay khaladaadka diineed ee waaweyn ee ummadda soomaaliya qaybo ka mid a ah ay galayaan baa soo kordhay waxaa bili u dambaysa dhacayay in qaybo ballaaran oo bulshada soomaaliyeed ka mida ah muslimadda ah ay ka mudaaharaadeen xuduud ilaahi la oofi waxaa daba dhacay oo haddana xigtay qaybo ka mid a ah ayaga inay haddana ka qayb qaateen mashruucan ballaaran ee loo yaqaana altaqriib bayna aladyaan aw al aladyaan marka khaladaad waaweyn oo jasiimo ah oo meel ka dhac diineeda gaalnimana ah baa baryahan dambe sahlanaatay in lagu degdego aqraad kala duwan iyadoo laga leeyahay ama shubahaad aan sal lahayn lagu andacoonayo nin walba marka hawshaasi uun dareemaya ama wax ka garan kara wixii khalad diinyada u muuqdaa inuu uun tilmaamo waxay iska noqotay waajib diinyadoo yaalla bay noqotay intaa waxaa ka daran ruuxii intuu wixii dhex fadhiistoo galo oo u dardaro iyo haddana markay yac la yidhaahdee lala hadlo yuuba ka sii darahaya inuu difaacdo oo wixii uu wakhti ku bixiyo oo u yidhahdo waan khaldamaynayaa yidhahday ahayadoo waan khaldamay waana ka toobad keenay ilaahayna subxaana wa dambidhaaf baan weydiisanaya mana ogeyn cudurdaar la aqbali karo di muuqan kara inaad la timaaddo wax la garta weeye laakiin inaad kufrigii iyo shirkigii iyo baatilkii aada difaacdo waa dhibintiisa la eg waxaana sahlay weerarka ba'an ee ballaadhan ee ummadda muslimadda ee caalamka joogto dhanba lagu haya labada geesood ah weerar caskari ah hujuum caskari ah oo isagoo iska saafir ah ilaa bilaaddi islaamka oo dhan badankeed ama kulligeed ba ay gashay ixtilaal caskari ah oo isticmaal caskari ah mid mubaashirah iyo mid aan mubaashir ahaynba dagaalkaas caskariga waxaa ka ba'an midka fikriga ah qaswiga fikriga ahee usuushii iyo hawaabiddii iyo caqaa'idkii mabaadi'dii diiniyada muslimadda ay lahayd shikiga lagu furhayo waayihii hore ummaddan soomaaliyeed waa ka yaroonayd ummad iska remiyi ahoo geeska afrika degto oo aan tabar badan haynin waxeeda u badanna shirkul qubuur iska yah oon howlahan sii dhexboodin gaaladuna aysan indho badan ku haynin cadowgaa marka dariskeenna ee etoobiyaanka asagu saliibiga ahee nafta noo keenay mooye gaaladan waaweynee dadka duba duufsata ee dhalan rogta andaarteedu hadda ka hor waa naga waa naga leexsanayd laakiin hadda waxaad moodaa in laydin qaaday oo meel kastaba uwaarar idinkaga socdaad mooda waxaad arkaysaa baryahan dambe iyadoo la bunbuuninhaya fanki iyo suugaanti oo boorka laga soo jafay hoballadii waaberi iyo durdur iyo bakhtigii dhallinyaradii soomaaliyeed rag iyo dumarba uun hees iyo cajalle iyo wixii iclaam ahaa ama t v ahaa ama idaacado ahaa oo dhan mashruucaasay baryahan wadaan ujeeddada laga leeyahay waa in la mashquuliyo ummaddan hadda waxaa galay xurqa diiniya gashay kacdoon diineed baa jira muslimiintii soomaaliya inay midoobaan bay ku socdaan halgankii bay fahmeen fawaariqdii iyo qabiliyadii iyo qowmiyadii gaalnimo oo dhan bay indhaha ku taageen halgan marka qiimaysan baa ka socda geeska afrika iyo soomaaliya ummaddii marka waa in la mashquuliyo oo lagu sii daayo bakhti oo la daroogeeyo mar la waa taariikhdii wax laga baadhahayaa mar la sun fan iyo sugaan balla waxay abwaanadii ee muxuu ahay dhaqankii hidiya dhaqankii waa aragteen inta hadda uun caalamka wax ka socda yaabbaa kugu diri qolyo aan moodayna waa hore inaan ka nasanno oo meelaha kanada iyo yurub inay ku baabi'een yaabaa nayrobina loogu keenay sidii loo waday marka hawshu waa hawl nadaamsan oo mashruuc dejisan oo lagu talagalay weeye in ummad karkaarka lagu weydaariyo almuhim qadiyaddan loo yaqaana altaqriib bayna aladyaan cudur hadda ka hor inagu aynu ka roonayno hadda ina soo gaadhay waa cudurrada inagu cusub weeyaan wuxuuna asal diineedoo weyn buu dhaawacahayaalo loo yaqaana alwalaa walbaraa ama alkufru bitaaquut waxay muslimiintu marka ogyihiin hawsha haddii sideedii loogu sheega ay tahay xaqiiqada loo dareensiiyo waxay ogyihiin wuxuu inuu gaalnimayah oy markaaba dareemi karaan laakiin shaarar badan baa loo gelin waana dhaqan ay gaaladu yaqaanaan shaydaan baana asal u ah iyo ibliis markuu nabiyullaahi aadam inuu duufsado isku dayay hal adullaka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablabu geed marka la cuno lagu waaro iyo boqortooyo aan duugoobaynin maankutus ma dhihin ma og geed markaad cunto jannada lagaa fiijin oo lagaa tuuri abadan taas waa reebaadiinnimo wey wuxuu waa in la xalladeeyo ahlulbiducu dhaqanka waa qaateen gaalo ka sokow muctasila markay damacday usuusheeda shantaha ummadda inay ka gado shaar diineed bay u gelisay altawxiid waa nafyu sifaat usuushoodu waa altawxiid alcadl alamru bilmacruuf wanahyu can almunkar almanzila bayna almanzilatayn halkaasay la mareen altawxiid waxay oga jeedaan waa nafyu sifaati waalasmaa ilaahay sifaatkiisa iyo asmaadiisa in la inkiro xaqiiqatan sifaatkaydu waa munkara agtooda laakiin asmaada asmaa mujarada calaam maxdoon macna xambaarsanayn bay ogol yihiin hadday dhihi lahayn nafyu sifaat illaahi wa asmaa'ihi baa usuushanada ka mida wargaalada qabtaa la odhan lahaa laakiin maysa dhihin altawxiid alcadl baa ka mida usuushooda alcadl haddii alcadl aad fiirsada quruxsanahaa dee wixii la doonahaya wey maxaa ka qiimo badan alcadl waa maxay waa inkaaru qadaa'i illaahi wa qadarih waa nafyu اlqadar in la inkiro khalqu afcaali اlcibaad in qadarka maraatibtiisa qaybo ka mida ah la inkiro ayib alcadli baa lagu hoosgeliyey alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar waa maxay waa alkhuruuj cala ala'ima weliba qaybtooda jawarada a loo jeedaa haddii la dhihi nin walboo xil qabto in yar khaldama seef baan marinaynaa dadku way iska fahmi lahaayeen almanzila bayn almansilatayn bay yidhaahdeen ruuxa muslimka ah ee dembi weynoo kabiira ah ku dhacay intuusan ka toobadkeenin adduunka waxaan siinaynaa magac muslim la dhihi mayno muxuu ahaayey gaal la dhihi mayna magac u dhexeeyuu leeyahay oo muxuu yahay manzila bayna almansilatayn islaamnimo wuu ka soo tegey gaalnimadana weli muusan gaarin xagga magaca wey hadduu sidaa ku dhinto aakharo waa mukhaladun fi naar naar buu ku waaray waana gaaladu ku xugum yahay yacni mustalaxaadkaa quruxsu markaad korka fiirisay dejiyeen laakiin waa naarun taxta aramaad ummaddii marka waxbaa loo qariyey balaayadaas ayaa la dhex booday kelimadu waa kelimad kelimaiska gaaban qadiyadii maalin dhoweed ka dhacaysay ee maraykanka iyo waxyaabihii la kiciyey baynu jeclaannay inaan tacliiq yar ku samayno bal ummaddu si ay wax ugu fahanto marka tamhiid yara ku saabsan qadiyatu alkufri bitaaquut baan hadalka ku bilaabi doonnaa insha allahu tacaala kadibna xaqiiqatu taqriib bayna aladyaan baan tilmaan yar ka bixin doonnaa mustalaxaadka bidcada ay leedahay ee madaahirteeda iyo muuqaalada adduunka maanta yaalla ay leedahay ee taariikhdeeda ay bidcadaanay leedahay fil caalam ku leedahay baynu iyadana tilmaami doonnaa kadibna bidcada ayada ah dadka ka qayb qaata xukumkooda kitaabta lagu qoray oon dalaba u tilmaami doonno iyo gebagabo nasiixa iyo tala ee ummadda soomaaliyed ku aadan khaatimada haddaynu tamiidka u horreeya u gudubno waxaan muran lahay inay muslimiintu og yihiin intii ka warqabta diinkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa in la caabudo laa taxsulu ilaa bilkufri bitaaquut addoon muslimaan ahay oo allaan caabudahaya shardigay cibaadada ku asixi diinna aad ku soo geli waxaa weeyaan shardu lkufri bitaaquut laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwuhqa la nfisaama laha wallahu samiicun caliim faman yakfur biالطaaguut wayu'min billaah labadaa faqre aayaddu ay leedahay culummadu waxay leeyiin waxay ku fadhidaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha waxaa la macno ah qowluhu tacaala faman yakfur bitaaquut jamiica almacbuudaat iyo shay kasto la weyneeyey ilaahay khayrkii bibaatin lagu weyneeyey in lagu gaaloobo ayaa laa ilaaha macnaheedu yahay intaa hore nafyiga ah faman yakfur bitaaquuti baana maka ku fadhidoo labaab ah ila allahu waxaa la xugum ah oo waafaqsan wayu'min billaah wayu'min billaah ihbaatka kelimada kelimad tawxiid ayay isku beegan yihiin alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquut waqad umiruu an yakfuruu bih ay bihi bitaaquut waxaa la faray wayba rumaynhayaanoo waa qaadanhayaan gaalnimadii iyo dawaaqiiddii bayba wax ka dhiganoo ixtiraamay u weynayn kitaabkana waxaa lagu amray inay taaquudka ku kufriyaan xadiidkii fi saxiix khaasatan muslim iyo axmed iyo ay soo saaraya khayrkoodba man waxad allaha wa kafara bima yucbadu min duuni illaah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabu cala allah ninkii tawxiidka ku dhawaaqa kuna kufriyay ilaahay sokadii waxaa la caabudee la weynayo ruuxaasaa muslim ah camr ibni cabasata asulami markuu nabiga u yimid nabigu islaamku markaa bilow oo shan ruux iyo afar ruux ba aan dhaafsiisanayn yuu yidhi nebi maxamedow dadkan jaahiliyada iyo carab iyo quraysh waxay diin ka dhigeen inuu baatil yahay anoo gaalaaban ah oga ama muxuu ahaay jaahili ah haddii aad rasuul taho ilaahay ku soo diray bima arsalak ilaahay muxuu kula soo diray nabi wuxuu yidhi arsalanii bisilati alarxaam wa kasri alawthaan wa fii riwaaya wa kasri alawthaani waaladiyaan wa an yuwaxad allah laa yushraku bihi shay ilahi wuxuu la soo diray qaraabada in la xidhiidhiyo asnaamta iyo diimaha baatilka cardaadugaha laga dhigo la burburiyo iyo ilaahay keligii in la waxidoon cidna loogu shariig yeelin yacni usuusha iimaanka uu ku sugnaaday ka midta waa shardi asaasi ah shardu lkufri bitaaquud nafyigii hore kelima tawxiid baa xambaarsan laa ilaaha macnaheedu sidaas weeye ataaquud wuu hadda ka horna waynu tilmaannay wax badan kaga dheeraan mayne luqa ahaan waa mushtaqun min atuqyaan shay kastoo eh, xadgudba ama adu aad la tallawdo xuduuddiisii ayaa taaquud la yidhaahdaa calaa xaddi qowlihi tacaala innaa lama taga almaa'u xamalnaakum fi ljaariya amaa sharcan taaquud waxaa loo yeedaa waa maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin wax kasta oo xadkii loogu talagalay aad dhaafiso daaquud buu noqonhayaa kaniisadu waa beytu kufrin waa beyt min buyuuti cibaadati alkufaar walbuyuutu waxay qaadataa xugumka dadkeeda gurigu wuxuu qadanayaa xugumka ruuxa degan ma yahay mise ma ah haddaad mudul wareejiso oy axmaara degantah maxaan leenahay guri axmaaro soo maa mudul baan wareejinay wadaad miskiin oo soomaaliya muslima degan guri muslim weeye albuyuut daaruhu iyo guryuhu iyo muxuu ahaay goobuhu ruuxa dhisay ama degan bay ku xugumta loogu magacdaraa kaniisad maxaa lagu qabtaa allah loogu kufriyaa ma tahay mise ma idan kanaa'istu waa buyuutu cibaadati اlkufaar sida ay masaajiddu u tahay buyuutu cibaadati اllaahi subxaanaه wa tacaala idan shay kastood xadkiisi dhaafiso ood la tallowdo waa taaquud ama macbuud la caabudo ha noqdo ama ruux la raacsan yahay oo la daba taagan yaho odaya ha noqdo ama imaama ama mutaac la ateco qawaaniin iyo xeer dowladeed iyo caraaf iyo dhaqan qabiil wuxuu doona ha noqdo fa taaquutu kulli qowmin man yataxaakamuuna ilayhi غayr اllahi subxaanahu wa tacaala warasuulah aw yacbuduunahu min duuni اllah aw yatabicuunahu calى gayri basiirati min allah aw yuطiicuunahu fima la yaclamuuna anahu طaacat lilah fahadihi طawaaqiit اlcaalami إida تأmltaha وتأmlta أxwaal الnaasi macaha ra'ayta أkharahum miman أcrضa can cibaadaة اllahi إlى cibaadaة الطaaguuti وcan طaacatihi وmutaabacati rasuulihi sl ly slam ilى طaacati الطaaguuti وmutaabacati tacriifka dheer qiimaha badan waxaa iskale alimaam shamsudiin abu cabdillaah ibnu اlqayim aljawsiya ayaa iska leh sheekhiisa khulaaso kooban buu asagu leh aلطaaguut kulu maa cudima bibaطil isagaa ka urursan taaquudku waa shay kastoo la weyneeyo baatilin lagu weyneeyo wadaadna allah ka dhiga kaniisad ba joojiye xeer aan degsanay oo khilaafsan sharciga allah ka dhigo taaquud wey dhagaxaynu bumbuuninnay allah ka dhigo yaaxeen iyo durdur aynunidhi caynul caafiya aan nidhi allah ka dhigo yacni kullu maa cudima bibaatilin ayaa taaquud ah jaamicu rasaa'il walmasaa'il buu sida sheekh ku yidhaahdaa mujalladka labaad saddex boqol iyo sagaal hadalka hore oo ibnuqayimna ku jira mujalladka koobaad konton iyo sideed ilaa konton iyo sagaal sifatu lkufri bitaaquud markaad muslim tahay oo mu'min tahay shardiga asaasiga ah ee diinkaadu ku xidhan yahay tawxiidkaadu muxuu ahaa alkufr bitaaquut in lagaa helo oo faqradii horee nafyiga ahayd ee tawxiidku kelima tawxiida iska lahayd shan shay baa lagaa rabaa in lagaa helo haddaan lagaa helin muslim intii mushrig ama kaafir geysa waaweyn annagana lugoyn hayaata shantaa shardi waa shuruud mustakhlasa min kitaab illaahi wa min sunnati rasuulihi iyo ijmac salaf saalix tawaaqiidda oo lagu soo yidhi waa kullu maa cudima bibaailin ama lagu soo yidhi waa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac lagu soo yidhi waxaa shardi ah ictiqaadu butlaani cibaadati hayr illah inaad aaminto ood yaqiiniso shikila'aan ilaahay hayrkii in la caabudo inay baail tahay shardiga labaad waa inaad ka tagto haddaad aaminto ilaahay hayrkii in la caabudo inaysan bannaanayn oo cibaadatu khayrillah ay baatiltaha aad rumayso wa maca daalika aad samaynayso ma soconaysaa haddii soomaaliya waxay tihi ilaahay baa barya igule ilaahay baa cibaada igule in badanoo ka mid ah. wa maca daalika sheekh cabdilqaadir bay baryaan sheekh muxuu ahay caydiruus baa la baryahaya axmed albadawi sheekh muxuu ahay axmed bariisa la baryahayaa muxuu ahaye sheekh yuusuf alkownayn aw barkhadle sheekh cali barakaale ninba ninbuu daba taagan yahay markay hadlahayaanna waxay ku ilaahay baa cibaado igu leeya cabsi ictiqaadkii laakiin tarkuhaa baa lagaa waayay tarkuhaa waa inaad ka tagto ilaahay khayrkii aadan baryo aadan caabudin buqduhaa inaad nacdo la collowdo afar takfiiru ahliha ilaahay khayrkii dadka caabuda waa inaad gaalaysiiso ood xukunku rabbi siiyey qul yaa ayuha alkaafiruun qolyihiinnan gaalada ahow caraba ilahi waa dhihi karay iyo qurayshay laakiin qul yaa ayuha alkaafiruun baa layidhi waa magacay leeyihiin fii kitaabillahi ku leeyihiin wey in la siiyo waa inaad takfiiriso dadkeedii shan mucaadaatuhum fillaah inaad la collowdo oy baashu gacanba gaadha markaad tabaraysato haddaadan tabar lahaynna afka aad ka dhawaaqdo af iyo adinba haddaad gabtana waa in cadha iyo urug qalbigaada buuxisa la rabaa aad u qabto nimanka ayaga ah shantaa qodob waa in lagaa helo ictiqaadu budlaani cibaadati hayr اllah tarku cibaadati hayr اllah bugduha takfiiru ahliha mucaadaatuhum fi اllahi subxaanahu wa tacaala qowluhu tacaala baana caddaynaya masaa'ilka khulaasadeeda qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahim wاladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni اllah minkum baa laga bilaabay sanamka iyo waxa la caabudahayo intadan ka beri noqonin waxaa ka horeeya ninka caabudahay qawaaniinta iyo xeerbeegtada adduunka la dejistay iyo bakhtiga lagu dhaqmahayo intaadan ka beri noqonin waxaa ka horeeya ninka ku dhaqmahaya inaad ka beri noqoto la colowda innaa buraa'aau mima tacbuduun lama maxaa la yidhi innaa buraau minkum qur-aanku wuxuu hormariyeyna rudbadiisuu leeyahay تقديم shayi bidikri asaalatan waa lifadiilatihi wa liahmiyatihi tartiibkaa in la khilaafa bidaliil khaariji lagu khilaafo mooyeen saan baad ku socon wixii ilaahay hormariyey waad hormarin liahmiyatihi ama inuu ka kale ka daran yaho ka culus yahay nabigu markuu xajkii xajinayay ina safa walmarwata qur-aanka lagu yidhi nabigu muxuu hi nabda'u bima bada'a allaahu bih sacyga nabigu taqdiimka qur-aanku macnuu ku dhisan yahay wakadalika sunna iyo nin kastoo xakiimoo hadlayaba waa sida innaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum kafarnaa bilmacbuuda lama dhih adana kafarnaa bikum weli waxaa socota in lagu bilaabo dadka hawsha samaynayay kafarnaa bikum wa bada'a baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan maxaa daba yaalla xataa adilo badan baa taageersanoo waxay kuwa caddaysay manaatu almucaadaati waalbaraa'i waalkufri bitaaquuti inuu yahay alkufru billaah waxaad ka beri noqon eed gooyn eed la colloobi eed la dagaalami eed iska takoori waa ciddii alla ku kufriday iyo wixii kufriga keenay iyo waxay alla ugu kufrin hayeen xataa tu'minu billaahi waxdah laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina wliyaa lafdulkaafirin waxaa loo sheegay li'anna manaadka ayaa kufriga ah ruuxu mar hadduu gaal yahay ama gaalnimo samaynhayo waa inaad gaalnimadii iyo asagiiba ka beri noqoto ilaahayna subxaanahu wa tacaala dartii aad u geyso shardigaas ninkaan laga helin iyo muwaasafaadkaa shanta aan laga helin markaan dawaaqiid iyo alkufr bimaa cubida biayri min duuni illaah iyo walcaabidiina laha aan ka hadlayno shantaas shardi haddii lagaa waayo iimaankaada iyo tawxiidka waxba kama jiraan waad ku maxabsanaysa wax salla ma aha ayib inaad mu'min noqoto kaafir ama qad kafara biاlطawaaqiiti waطaaquut iyo inaad noqoto mu'minun biاljibti waطaaquut wax u dhexeeya ma jiro huwa aladii khalaqakum faminkum kaafir wa minkum mu'min inaa hadaynaahu الsabiila ima shaakiran wa ima kafuura asxaab alcaraaf adduun wax leedaha kama jiraan asxaab alcaraaf munaafiqiinta wey munaafiqiintuna haddee ku xisaabsan yihiin gaalay ka tirsan yihin xaqiiqada marka laga hadlaynu ujeednaa xukumka guud ee daahirka ah kale wey bandiga in la tilmaasna mudan waxaa weeye dawaaqiidu ru'uus bay leeyihiin ru'uus bay leeyihiin shan ah ru'uusu dawaaqiid ereyga in la celceliyo waxaa keenahaya dadkii badankood ama dalabadii ama bulshadiiba daaquudha lagu kufriyo way garteen laakiin waxaysan weli fahminba dawaaqidu waa maxay dawaaqid haddii la sheego abulahab muxuu ahaayey laata iyo cusiya manata iyo isaafiya naa'ila iyo asnaamtii dows ee dilkhalasa iyo wixi la halmaamay raadinayaan war wax sharciga aad ilaahay kii kitaabkiisa khilaafsan waa taaquud xeerarka iyo dhaqamada aad ku kala baxdan ee sharciga khilaafsan waa dawaaqiid jamciyat lumami almutaxida waa taaquud soomaalinimo waa taaquud soomaalinimo dalka soomaaliya baa iska leh muwaadiniinta soomaaliyeed taaquud weeye leanna waa qowmiy waa diin cusub beledku wuxuu iska leh muslimiin oo dhan buu u furan yahay midka filibiin ka soo ruculeeyey iyo maraykanka muslimka ah iyo goofkii adu aad ku dhalaatay waad u siman tihiin allaahuma ceelka adu aad qootay carruurta ka waraabsatay iyo aslaaxa yarka beerta ah iyo gurigaa degantaad ummadda ka xigtaa dhulka ilaahay arlaa'iga bannaan muslimiintoo dhan baa iskalo kula wadaaga ruuxa dadka wax lagu kala saari waa diin iyo caqiido waxaa midayna waa caqiido iyo mabda islaam kaan baa lagu walaaloobi lagu kala tagahaya xadiiu alimaam eh, ayaalisi soo saaray fii musnadih ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaama markuu dadku la xisaabayo rabbi wuxuu odhanayaa subxaanahu wa taala ana asalaam wa anta alislaam bika aakhud wa bika uci anu asalaam baanahay allihii salaam ahaa baan ahay magaca diintan loo yaqaanna waa alislaam maanta adaan wax kugu bixin waxna ku qaadi ninkan wax siinhayo islaamnimo wax ku siin ninkii la goynaya jahanamo laga islaamnimo wax ku waayahaya miisaanku waa aakhara mid shayga miisaanka ah ayaa adduunkana ah huwa almiisaan dadku waa inay diintaa isku xidho diinna kala tagaan gaalkii diin baad ku kala tagteen muslim waxaa idin diin baa idin midaysa acraabta kale o waxyaabaha kale o la wadaaye wax sallama ru'uusu tawaaqiit fi lcaalam ashaytaan taaquud oo dhan shaydaan baa ugaas iyo aabbo u ah alam axad ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shayطaan inahu lakum caduwu mubiin taaquudka labaad waa alxaakim bigayri ma anzla allah almugayir lisharci اllah alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakama ila الطaaquut wqad umiruu an yakfuruu bi wayuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaala baciida ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisi ninka ka tegay ee sharci kale iyo dastuur kale iyo xeer noo soo qaaday diin iyo dhaqan iyo wanaag iyo kala baxna nooga dhigay asna waa taaquud innagii daba taagnaynay ninkaa u sacabaynaynay dooranayna waxaan nahay addoommo asaga caabuda isaguna macbuud iyo ilaah buu noqday meesha fadhiya rabbi yar buu noqday a arbaabun mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar <clears throat> iyadoo sidaa tahay waxaasoo dhan waxa inagu aan samaynay gaalnima iyo kii noo bilaabay insiga ahaa ama jinka ah kulli waxay hoostegi shaydaan baa aabbu ah in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida halkaa unbay tegi ibliis baa waxaanoo dhan ba wata aabban u ah taaquudka saddexaad waa aladii yaddaci cilma alghayb midka afraad waladii yucbadu min duuni illaah wahuwa raadin bilcibaada waman yaqul minhum inii ilaahu min duunih fadalika najihi jahannama kadalika najdi aalimiin waxaa la mid ah calaa khilaafihim fi lmas'ala alxaakim bihayri ma anzala allah wain lam yuhayir axkaam allahi subxaanahu wa tacaala marka la soo gebagabeeyo dawaaqidu waa saddex imaa taaquutu cibaadatin wa imaa taaquutu xukmin wa tashriic wa imaa taaquutu mutaabacatin wa taaca saddexdaa wey yacni waa ilaah yucbad min duuni illah oo xukm iyo axkaam iyo andimo dejinhaya ah, waxaana gelaya baarlamaanaadka iyo diinta dimuqraadiyada loo yaqaan halkaasay kala sarbaxaysa taaquutu cibaada awliyada la baryo weeye hawshana raalli oo ku ah awliyada iyo wadaadaha lagu xadgudbee la baryo ayaguna hawsha raalliko waa tawaaqiitu cibaada taaquutu taacatin wa mutaabaca boqorada iyo salaatiinta ugaasiyada xaqdarada lagu adeece lagu daba taagan yahay wy marka dawaaqiiddii waa saddex daaquutu daacatin wa mutaabaca daaquutu cibaada iyo daaquutu xukmin wa tashriic saddexaasay ku urursanyeen mid kastana waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku kufrido ilaahay keligiina isku xidho subxaanahu wa tacaala khulaasadu waxay noqotay adaaquud waa ismu jinsin yaqacu calaa kulli maa cudima wa cubida min duuni bay ku dhacaysaa nuucuu dooni marka ha noqdo waa hormaraa waa tatawuraa waa isbedelaa waagi hore shayga daaquud la odhan jiray ba hadda nooc kala noqday waxaaso dhanba waa awthaan tucbadu min duuni illaah wahanku waa kullu ma cudima wa cubida min duuni illaah hadduu sawir iyo muuqaal noole leeyahay wax noole ah markaa sanam baa la yidhahdaa haddii laakiin uu geed ama dhagax ama bug meel yaalla ama qodobiya barotokolaad uu yahay kufri ah waa wathan kullu maa cudima wa cubida min duuni illaah hadduun iyo muuqaal noola uusan lahayn wathan weey hadduu muuqaal iyo e, taalle iyo timhaal leeyahayna iyo muuqaal shay noolaana waxaan leenahay asnaan baa la yidhahdaa intuba adoon ku kufriin iimaanna kaama asixin ilaahayna madan rumaynin gaal dhaga waaweyn baad noqonaysa ciyaadan bilah sifat lkufri bitaaquud marka waynu tilmaanay oo waxaanu ka tilmaami kar waxaynu ka tilmaanay waxaynu u gudbaynaa bidcadan loo yacana bid e, taqriib intaas khulaaso in lagu fahmo in diinu nasaara waalyahuud almuxarafa aw ilmansuukha hadda ilaahay wuxuu raalli ka yahay ma aha iyo rabbi wuxuu doonaya in lagu caabudo ama diin laga dhigtay bal waa gaalnimo wa ajmaca salafu saalix anna man camila biاtawraa waاlinjiil bacda annaskhi watabdiil inuu kaafir bilahi alcadiim yahay xataa biduuni tabdiil towradoo dhammaystiran iyo injiiloo dhammaystiran oon hal xaraf ka maqnay waxna aan lagu darin maanta haddaynu hello oon ummadda ku maamulno maxaynu nahay gaala nahay murtadiina biijmaaci اlmuslimiin ayadoo marka ay la bedelay oo wax ka noolba uu yar yahay ama uusan jirinba ummaddii dadkii u horboodahay ee muxuu ahaayey tarwiijinayay ee suuq geynaya ummadda ka gadaayay iyo xafalaadkii hawshaa lagu weynay ninka ka qayb galay ma daaquud buu rumeeyey mise waa ku kufriyey daaquud buu rumeeyey masalada markaynu u gudubno bidcada loo yaqaana bidcu taqriib bayn aladyaan waa ballaadhan tahay kutub badanna waa laga qoray wax habeen lagu koobi karana ma aha in laakiin inaanun dul si sariica waan isku daahayaa bidcadaani macnaheedu waxaa weeye in laisku soo jiido oo lasu keeno muslimiinta iyo gaalada diinta xaqee dhabtee alla leeyahay alislaam alkhaas bimacnaahu alkhaas iyo in kufri iyo shirki iyo gaalnimo o dhanba la mideeyo dad aan isku baab ahayn in tareen la wada saaro isguri la wada seexiyo laga dhiga niman dhaqan iyo diin iyo qoysba wadaago wax u dhexeeya uusan jirin oo isku gayaana oo ceeshiyo milax ah dhibkana uu yaraado lasoo gabagabeeyo khulaasadu horta waa intaas biyo shubkuna wuxuu noqonhayaa diinta ilahay in la nasakho halkaasuu wuxuu ku gabagaboobahayaa muuqaallay leedahay muuqaalladeeda ha i dambeeyeen ujeeddadoodu waxaan markaan khulaasanay waxay noqotay waa dacwatun tahdifu ilaa iijaadi tawaasulin wa binaa'i cilaaqaatin bayna mukhtalifi اladyaani wاlmilal taquumu cala alkhasaa'is alfikriyati اtaaliya waa caqiido iyo mabda iyo weedh ummadda ugu baaqayso u horseedaysa in la helo xidhiidh u dhaxeeya dadka diimaha kala bedelan ee kala duwan haystooo dhanba dad walaalo oo isjecel laga dhiga kulli gaal iyo islaamba ay wax wadaagaan wax u dhexeeyo dhibana uusan jirin sida ruuxa muslimka ee muwaxidka walaalka ah aad oola dhaqanto waa inaad gaalka caniidka ee faajirka ee mujrimka ah aad oola dhaqanto waa in muslimka wanaagsan ay kuu sinaadaan gaalka ilaahay ugu gaalnimo badan diinkiisa iyo alle muxuu ahay raacitaankiisa <clears throat> afkaar iyo mabaadi bay ku dhisan tahay bidcadan ayada ama gaalnimadan ayada qodobka koobaad waa in ruuxa muslimka uu aamino ictiqaad iimaanu طarafi اlaakhar wain lam yabluq اliimaana taama aladii yactaqiduhu ruuxan yahuudiga ama nasraaniga ama buudiga ama hunduuska ah waa bini aadam noolaa xuquuqda aad leedahoo kale uu leeyahay wuxuu aaminsan yahay ee diina waa inaad ixtiraamto aamintana inuu muxuu ahay markaasi uu caqiida iyo diin haysto adugu hab kula qalloocnaatee waa afkaarteeda ay ku dhisan hawshaan wey ayb lambar labo alictiraaf biاlآakhar wa اxtiraamu caqaa'idihi wa shacaa'irih wa rafcu اlaxkaami اlmusabaqa aw اlmusbaqa waa inaad ictiraafto ood qirto xurmaysan ruuxan caqiisa waa ruux bini aadama oo noolo ah xaawiya aadam buu ka yimid diin buu haystaa fikirkiisa aragtiisa ku xurmiya kuna ixtiraam ninka gaalnimo iyo kufri ixtiraam maxaad ka leedihiin ayib shacaa'irtiisa iyo tuquustiisa iyo waxyaabuhu sameey wuxuu aaminsan yahay adoo kale way ku ixtiraam ha kula qalloocnaato ra'yigaadu ha diido waxaad aaminsan tahay waxaani ha ku xumaado laakiin maadaama uu arafkaas horjeeda uu yahay dhiggaa iyo dhigaalkaa weeye ixtiraam caqiidihiisa diintiisa shacaa'irtiisa xugum degdegaana lama ogola gaal baa iyo korkaan kaa saari iyo murtad baa tahay mamnuuc mashaacirta dadka dhaawacaysa dareenkooda dhaawacaysa damiirkooda dilaysa adoo kale wey wuxuu aad buu aaminay maxaad u dhaawacaysa taada iska wado annaguna aan wadano nabad adduunkan iyo kowkabkan lagu wada joogo waa fikirka uu ku dhisan yahay caqiidan ay ku dhisan tahay lambar saddex atacaruf cala alaakhar kamaa yuriidu huwa an yucraf waa inaan ruuxan u baratood u daraasiyo siduu asagu jecel loo daraaseeyo maxaad la yidhahdaa murtad baa lagu yahdaa maya murtad ma ihi anugu nin diineed baan ha nin diineed baa tahay siduu ruuxa asagu rabo waxna u dhigahayo waa in loola qaado oo laga yeelo mumin baan hay buui waa runtaa mumin baa tay diintaanadu iyo tiinnu waa isku mid ilaahay bayna ku wada biyashobana runtaa wey haddaad doonto qalbigu ha ku karo oo maskaxdu ha ku shubaaliso oo hawshan haws ka diidano laakiin tacaamulka waa inaan ruuxaasi wax dhaawacaya dareenkiisa adan la iman atacaruf cala alaakhari kamaa yuriidu huwa an yucraf afar wuxuu fikirkan ku dhisan yahay tajanub اlbaxثi fi اlmasaa'il alcaqadiyati shaa'ika waa in laga fogaado fadhiyadeenna iyo shirarkeenna iyo maxaafishaan iskugu imanayna yuhuud iyo nasaariya islaam haddaanu nahay iyo wixii la halmaala inaan la baarin oon laga hadlin oon la furin meelaha khatarta laisku khilaafi karo nabi ciise muxuu yahay waa ilaah buu ihi anna waxaan waa rasuul ilaahay howlaha la baari maayo maxaa waxay keenahayaan inaan ishardina yaan laga hadlin waxyaabaha kale an wadaagno ambiyada in la ixtiraamo kul hoos tafaasiil hoos loo degi maayo ilaahay waa in la caabudo kul dadku waa inay hawlaha koraan taagnaanayna masaa'ilka caqiidada ama usuusha iyo mabaadida nin walba uu aaminsan yahay ama taraf kale uu aaminsan yahay ee kana uu diidan yahay ama qaab ka bedana u arko asagu waa inaan fadhiyada iyo goobaha iyo kaniisada laiskugu daya laiskugu tegay aan lagaga hadlin wey khilaaf bay keenaysa shan nisyaanu اlmaadi الtaarikhiy واlictidaar can akhtaa'ihi wa muxaawalaةi الtakhalusi min aahaarih waa in la halmaamo oo muslimiintu iyo gaaladu ay halmaan alxuruub asaliibiya dagaalkii nebi maxamed uu bilaabay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee gaala ku aadan in lagu baabi'iyo muslimiintuna ay fiidtooheene in badanna ay wadeen ayib ilaa waagi dambe haddee intay diinkooda ka tageen lagu biyo la baaba'shay muslimiin maanta waxaa haystana waa arkaysaani waa in la halmaamo waxyaabihi horeo dhacayba waa in la halmaamo kulli waa nisyaan almaadi taarikhiy ilaan taarikh dheeroo waxaa jirta muslimiin ee gaalo u dhaxaysoo la yaqaan waa inaan yowma badri iyo bacdu rudwaan iyo howlahaas iyo aan la keenin macrakatu xatiin iyo caynuljaaluud iyo lama keeniga qaadisi yarmuug iyo nahaawanti fatxulfutuux camuuriya hawlaha la keeni maayo fatxu bayt lmaqdis lama keenayo maxaakimu taftiish kii mxuu ahay andalus lagu sameeye muslimiinta la keeni maayo wixii dhiba annagu aan geysanay ama aad geysateen ha isla xabaalaadeen daaftarkaasi iyo malafka ayaan la soo furin cilaaqo cusub iyo amaamad cusub iyo reer cusub aroos bibiilo cusub aan samayna yidhahdeen leannu haddii dib wax loo gocdo nin walba wuxuu soo faagahayaa malafaad uday dhiig kaga dhibcahayosoo ma ruuxa muslim marka maskaxdaa wareegaysa ma ninkii saa u galay ee muslimiintii baabi'iyey ee caalam islam oo dhanba gumaysanay ee yuhuud nagu daba taagan ee waranka wadnaha nagaga hay ee xataa inaan anfaasta qadanna noo diidan miyaan la walaaloobi karaa hawlaha jooji isdeji waxaaso dhan waa la xalmaamay malafkaasay ku jirtaa hawl cusub cilaaqaad wadiya bayna aarafayn aanu bilowno warkaas war socdo weeyo waxay ka mid tahay usuusha muxuu ahay bidcadaanay ka mid tahay weli waxaa ka daran haddii mararka qaarkood nabar weyn ay dadka qaarkiis soo bandhigaan oy muslimiintu sameeyeen hadda ka ama yahuud iyo nasaara sameeya waa inaad ka cudurdaata khaladka asaga ah aabbayaalkii hawshaa markay sameeyeen waxaa dhici kara tawatur baa iska jiray waagaas wax kalu ahaa taarikhdu sidan ma ahayn laysma aqoonin degdegaa iska jiray ama ajlaafulcarab bay aan reemiyiba ahaynoo seef ba iska wadeen waa inaad ka cudur daarato dhibaatooyinkii ay duqaydiy islaamkaa geysteen waa qasab haddaan ka cudurdaarina hawshan asixi iskuna daydo inaad ka baxsato midho kasta iyo wax kastoo ka dhalan karaa dhibaatooyinka muslimiinta hore geysteen dhibaatooyin maaha hadda la soco waxaan u jeedaa qaabkii waxaan sharxaya waxaan sheegayo anigaan lagu gaalaysiinay waxaan u jeedaa waxa ay faashaa ku dhisantaan ka hadlaya ayib waxaan kufriga waxaan u tilmaamay inaad ka digtoonaataan ama lagu baraarugay ee waxaan aaminsannahay ma ciyaadan billaah lambar lix waxaa ka mid a ibraaz awjuh tashaabuhi wاlitifaaqi waiqsaa awjuh اlikhtilaaf wاliftiraaq bidcadan waxay ku dhisan tahay aaminsanta afkaarteeda ka mid in la muujiyo meelahaanu iskaga egna iska shabahno yuhuud iyo nasaaro iyo islaam iyo buudiyo iyo muxuu ahaaye hinduus iyo waxaasoo diimo aaminsan gaaladaas meelahaanu iskaga egnahay baan la tilmaamahaya boqor cabdalla waad maqlaysa wadha wuxuu yihi kulligood nasaarada iyo yuhuudda iyo muslimiintu iyo majuustu iyo muxuu ahaaye buudiyuhu iyo hinduusku kulli waa ummado ilaahay kulligoodna yushiiruuna ilaa rabbin waaxidin waa ilaahan waaxid maca asalaam walaalo wey meelahan iska shabahna waa in la muujiyo focuska lagu qabto idaacadaha laga sheego xuruf waaweyn bikhuduud cariidda aswad bikhadin cariidna aswad in lagu qoro la qariyo waxyaabaan isku khilaafsannahay inaan la sheeginba waxaynu isku diidannahay yaan la sheegin haddii la sheegin si tacliimiyo edebsanha loo sheego laakiin ha la qariyo maxaan bumbuuninna oon bannaanka keennaa waxaad keenaysaan oo bumbuuninaysaan meelahaynu iskaga egnahay siday caamadu hawshaas ugu khatlanto oy markaas ugu kharimaan lambar toddobo attacaawun calaa taxqiiqi alqiyam almushtaraka inaynu iska kaashanno xaqiijinta arrimahaynu wadaagno amniga diimaha in la ixtiraamo muqadasaadka inaan lagu xadgudbin nasaara wax kama sheegi adoo cad fadhiya maxaa le waa inaad jarxisa lama ogolo mashaacir alaakhariin altajriix mamnuuc weeye inaad qadxisaama dhaawacdo intaasoo bulsho malaayiin baad wax ka sheegtay diintooda iyo muctaqadkooda mamnuuc wey idan waa in danaha inaga dhexeeya aynu iska kaashanno sideed tabaadul altahaani walziyaaraat walmujaamalaat fi lmunaasabaati addiiniyaةi almukhtalifa waa in laisku mujaamalo isu qoslo meelahaan iskugu nimaadna iyo fadhiyada iyo markaan isbooqanno iyo marka kaniisada laiskugu taga iyo waa in muxuu ahay laisdhaafsado hadiyad waxasisiin tuxaf la siiyo laisu qoslo munaasabaadka diinada laga qayb qaato waa maqlayseen hadda dhowr eh, eh, sano ka hor waa kii siinaa laga diyaariyey macbad weyn oo ay hal mar wadagelahayaan muslimiin iyo yuhuud iyo nasaaro iyo buudiye iyo hinduus bay wadagelahayaan macbad aladyaan alsamaawiya iyo wixii la halmaala halkaas waa waa usra alusra alibraahimiya waynu gaadhi doonnaaye waxaasoo dhan wax hadda socdo wey boqor cabdalla hadda waxaa la sheegay iclaamku ay iclaamka sacuudiga iyo ay qaada dhigeen in riyaad meel ku dhow uu ka dhisahayo cimaara ama riyaad lafteeda cafwan cimaara tawxiid aladyaan gurigii loogu talay diimaha in lagu mideeyo ayb waxaasoo dhan baa socda waxyaabaha marka afkaarta fikriga iyo khasaa'ista iyo bidcadaana ku dhisantahay noocaas wey musطalaxaatu hadi اlbidca bidcada taqriib bayn aladyaan aw ahli اladyaan musطalaxaad bay leedahay musطalaxaadka hadda soo baxay ee ku badan iclaamka iyo miidiyaha waxaa weeye alxiwaar bayn aladyaan inay diimuhu wada doodaan wada hadlaan run in laisu sheega maaha hadda la soco waa in laga wada hadlo sidaynu u wada shaqaysan lahayn ee laisu baabi'in lahaa si hoos ah bimacnaa haddii mar haddii lagu gaalnimo aqbal soo in lagu baabiya ma ah inaad ictiraafto waxaasoo dhan waxay ku wareegayeen in lagaa soo tufo oo lagaa keeno adoo muslima inay kiristanku muslimiin saxa yihiin yahuudiyaddu inay sax yihiin gaaladu waxay aaminsan inuu sax yahay abadii danaatidi intaa keliya in lagaa helo ictiraafkaas oo lagaa soo tufaa la doonaya maalinka inta aad soo tuftay ogolaato haddee xabadna ma jirto jahaadna ma jiro hawshu waa isku dhammaatay waxaa ka mid a musطalaxaadka iyo halkudhagyaha ay isticmaalaan qolyahan waxaan aaminsan asalaam bayna ahli اladyaan الsamaawiya altacaayush bayna ahli اladyaan altafaahum alinsijaam altacadudiya alاshtiraak altasaamux bayna ahli اladyaan alinfitaax altabaaxuth altacaaruf alsadaaqa waxaaso dhan waa in laisbarto waa in muxuu ahaayey laysla falgalo waa in laysfurfuro waa in muxuu ahay wixii laysla arko waa in aad ogolaato tacadudiya in la qaybsami karo xaqu keligaa ma aha adugu xaq baad ku taagnaan kartaa na xaq baan ku taagnaan karaa xaq mutlaqa xaqiiqa mujarada mutlaqa ad u adhaysata ma jiree hawsh waa qaybsan tahay aynu muxuua ah wixii ka heshiino adyaanta ay kuu sheegayaan haaliban waxay u jeedaan islaamka iyo nasraaniyadda iyo yahuudiyadda inay laba kale ku beeriyaan oo marka ay ku daraan buudiyada iyo hunduuska oy shan ka dhigaanna waa dhacdaa haayada bidcadu ay leedahayna waa idiin sheegay haayadu waa maxay waa towxiid ahli اladyaan cala اctiqaadi صixati jamiici اlmuctaqadaat addiiniya wa sawaab jamiici اlcibaadaati wa annaha طuruqun waaxida mu'adiya ilaa gaayatin waaxida intaas weeye ujeedadu waxaa weeye in dadkao dhanba lagu mideeyo wixii diin aaminsan lagu mideeyo inay aaminaan oy rumeeyaan dadka diimaha haysta waxay ka diindhigan hayaan oo dhanba inuu saxan yahay kulligoodna ay ku biyo shuban hayaan ilaahay in la caabudo bas ninka muxuu ahaye dhagaxa mujiga saarahay iyo ninka qabriga ku dawaafahaya iyo ninka ilaahay keligii caabuday kulli waxay u socdaan ilaahay inay caabudaan asaaliibta iyo qaababkan baa kala duwan oodda in la baaciyo in la jido waa isla gurugeyntii wey halkan wey uruq iyo wasaa'il bayn isku khilaafna mooyeen kulligeen ilaah baan u wada soconnaa ninkii waddo toobiyaa qaadayna waa wanaajiyey ninkii muxuu ahay mid wareegoo dheera soo qaaday iyo jaf xulayna asna waa daalay laakiin waa fiican yaha aakhirkii warka loo socdo intaa un wax kale ma ah caqiyada waa caqidihii khataarku aaminsanaayeen zanaadiqadiiyo malaaxidihii suufiyadu aaminsanaayeen kalfaaraabi wabni carabi aطaa'i waalfiraq albaatiniya iyo wixii la halmaala diimaha in la mideeyo labaa loo qaybiyaa bidcadan qaybahay leedahay waxda suqra iyo waxda kubra baa loo qaybiya marka waxda suqra loo jeedo waxay leeyihiin aan midayno alusra alibraahimiya dadka diimaha haysta ee xaggana u nasab sheegta nabiyullaahi ibraahim abulambiyaa aan midayno alyahuudiya walnasraaniya walislaam saddexdaabaa si gooni isu xigtee intan ha la mideeyo lanna waa qoyskii nebi ibraahim ka farcamay bimacnaa aaminsan diintiisii sheeganay ilaahayna wuxuu leey maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin ilahay hadalkiisa halkaasuu taagan yahay mushrigna ma ahayn qabuuri ah oo caabid mxuu ahay baqar aw caabid alqabri waalqusuur ma ahayn yuhuudina ma ahayn muslim xaniifi u ahaa diinta nabi oo kala haysta qoyskaas aan midayno waa tawxiid iyo taqriib maxaa weeyaan asagoo asqara weeye alyahuudiyatu walislaam alwaxda alkubraa waa maxay yadu alwaxda alkubraa waa tawxiid jamiic man yuminu bishay xata almalaaxida dadka wuxuun diina aaminsan waa in la oo malaaxida diinba ma aaminsane diin la'aanta uu aaminsan yahay baa diin ah diin la'aanta uu aaminsan yahay ictiqaadka lafkiisa diinah waa in la keeno idan waa ummadoo dhan in lagu mideeyo ra'yi muwaxada yashmul jamiica aladyan wاlmilal wاlnixal alwaaniya bijaamica ana tilkum اlwaaniyaat aahaaru nubuwaatin saabiqay dheh xataa mushrikiinta ilaahay khayrkii baryaya majuus dabka shidahay kulli waxay leeyihin waxay ka soo jeedaa raad hore oy ambiya ka tageen annagunbaa kharibnay oo halaynay mooyeen wuxuunbaa waxaan ka jira dadka mushrikiintao dhanba wuxuunbay ka saxan yihiin sida quraysh iyo carab iyagu ilaahay khayrkii caabudaya haddana ay in yar meesha ugu jirtay adugu tawxiidulidaan waa musalax loogu talagalay e, ujeedadiisu ay tahay in lagu mideeyo jamiica man yu'minu bishay ama markaa kii asqarka ha noqdo ama akbarkii ha noqdo qolyo waxay yidhaahdaan tawxiidul adyaan waxaa looga jeedaa tawxiid iyo waxdaan kala qaadaynaa bay tawxiidku ummadahoo dhanba wixii diin aaminsan intii la mideeyo oo nin walba diintiisu ka soo tago inaan diin cusub hadda dejinno wey mulafaqa min jamiici aladyaan yahuudiyada in baan ka soo qaadaynaa nasraaniyadana wax yar baan ka soo qaadaynaa islaamkana xoogu baan ka soo qaadaynaa buudiyada hinduuska kulli isu keen inta aan jacburinnay iyo hawshaa kabkabka aan yabyabnay baynu ka diin dhiganaynaa nin walbana wuxuu ka soo guuri meeshuu fadhiyay marka hore adoo islaamkaadi ka soo tag yahuudiyadda anna ka soo tago kana nasraaniyada ha ka soo tago nin walba meeshiisa ha ka soo guuro tan cusub ee ururiska ah aynu isku raacno haadaa huwa tawxiid wadaadda halkaasay marahayaan amaa waxdat aladyaan oo waxda laga cabiro waxay leeyihiin culummadu waxaa looga jeedaa nin walba tiisa ha haysto laakiin ta kale ha ictiraaf taada iska hayso ta kalena ictiraaf laakiin biduuni tacniifin wa tajriixin wa tawaturin casabi bas hala jawaabsho ayadaa adna waa fiicanta anna waan fiicanahay aakhirna isku meel baan iskugu tegaynaa wey wadda waxaad martay toobiyaa matalan adugu anna mid waxaan maray dheer oo meelkale ka wareegaysa laakiin aakhir isku meel baan iskugu tegaynaa marka waa in jamiica aladyan la ixtiraamo loo arka inay diin saxan tahay ha kula khaldanaataba adugu oodan ninka kula dagaalamin oodan ku caayin oodan ku tajriixinin oodan ku dilaynin oodan ku fogaynaynin ood ka tanaasujo wixii albaraa lo odhan jiray walmucaadaad walbuqdoo dhan waa in la baabi'iyo idan haddii rukniga asaasiga albuqd fillaah walbaraa min alkufaari waalmushrikiin oo dhan ba la baabi'iyo oo ruuxa muslimkaa diin lagu xidhiidhiyo kii khilaafina diin lagu gooyo aad baabi'isa maxaa kuu soo hadhay diintaad haysata maxay tahay adaa isweydiinaya hawsha ayadaa waxay dhaheen marka tawxiidku waa in xaalatulinqisaam oo dhan la baabi'iyo oo waxda dadka laga soo saaro amaa waxdadu waa in la baabi'iyo tawaturka iyo dagaalka isku dhaca lasoo afjiro nabadna la keeno nin walbana wuxuu doon aamino nin walba wuxuu ka diindhigan ha afufto taariikhda bidcadan ay leedahay usuul eh, bay leedahay bidcadan ayadaa cahdu tashriic baa haddaa laisku dayey altawxiid bayna aladyaan ama waxdatu aladyaan laisku dayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waduu low tudhinu fa quraysh waxay keentay fikradan ayada ah ilaahay baa ka jawaabay subxaanahu wa tacaala qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbu ilaa aakhiri waad garanaysaan bayla tahay abu aalib markuu xanuunsaday oo quraysh aragtay abu aalib inuu socdo way u yimaadeen waxaa u yimid quraysh raggii ka dhaqaaqahaya baa u yimid cutba ibnu rabiica ka mid ahaa shayba abu jahl ibnu hishaam umayat bna khalaf abu sufyaan ibnu xarb fii rijaali min ashraafi qurayshin wa zucamaa'ihim waxaa li maxamed mabda'aasuu la taagan yahaan inaba ogolayn in meel dhax laiskugu yimaado odaygii inaga qaban jiray ama aan ku dacwoon jirana ilgeeriyaad buu le waa socdaa intuusan qalaf odhanin aanu u tagno hainoo kala itifaaqiyo iyo heshiis hanoo kala qoro u fiirsa qaabkay wax dhigeen hadal dheer wey waan khulaasaynay waxay dhaheen yaa abaa aalib innaka mina min xayثu calimt waqad xadaraka maa tara waqad calimta aladii baynana wa bayna bna akhiik fadcuh fakhud lahu mina wakhud lana min liyakufa cana wanakufa can walyadacna wadiinana wanadaca wadiina waa in la nasgabadgeliy atacaayush asilmi bayn ahli اladyaan alxiwaar asilmi altafaahum alinsijaam inhaa xaalat alinqisaam u fiirso kaartada la keen waxay dha abu aalibow waxaad og tahay meeshaad naga jun duqaydii iyo coqaashii quraysheed waxa ku ha xanuunana waa loo jeedaa ilgeeriyaad baad leedahay waanaan kuga cabsanaynaa waxaan koloon kaa qarsoonayn dhibkii noo dhexeeyey wiilkaad adeerka u ahayd iyo annaga quraysh ee carabeed waxaad yeeshaa intaadan naf bixin wiilka u yeedh maxameda annagana nawaaka oo wax naga maqan ma jiro kadib wuxuu doonhayaa nooga fermee annagu waxaan rab nooga fa khud lahu minna wakhud lanaa minhu tanaasul waa inaad tanaasul u ogolaado inuu baasha citaaliyo uun jiirtan sii saara socon mayse annaguna daalay oo waan tira dhignay asagina waa soo taagan yahay meel dhexaad dhexdhexaad iskugu nimaadno waxaa noo ogolaado oo meel noogu qor annagu waxbaan ogolaanaynaa kadibna ha la wada shaqaysto fikradiisa quruxeeda somalia qurxsan wey marka la fiiriyo ku jirta wadaadaheenna inta abu aalib loo bandhigay haddii loo bandhiga maanta in badanoo ka midaan ujeedahay fi maslaxa dacawiya ku jirtay dheh maslaxa dacawiya adaa laskaga ilaaliyo qolyahan hadda ummadda ugu yidhaha altaqaarub bayna aladyaan iyo taqriib bayna ahli adyaan kulligood inta islaamka sheeganaya fahmuhu weydiiye sheekhisul qardaawi iyo muxuu ahaaye maxamed camaare iyo nimanka islaamka sheegta kulligood waxay leeyihiin waxaan saa u yeelaynaa maslaxa dacawiya ku jirta islaamka baan ku nashriyaynaa islaamkii baan suuq geynaynaa diintii baan ku faafinaynaa maslaxa dacwiya baryahani aad baa loo aafeeyey halqgaleen bay noqotay <laughs> alla iska ilaaliyo way fasireen hud lanaa minhu wkhud eh, lahum mina wakhud lanaa minhu liyakufa canna wanakufa can annaga hana daayo ilaahyadaayada asnaamtaanada caydan ha joojiyo annaguna aan dayno madax kaga istaag iyo ceejin iyo madheer in la saara iyo dil iyo waxaaso dhan waan daynayna ilaahaykiisaa caabuda annagaana kaannagaan caabudno korka marka laga fiiriyo sooma quruxsan ila nabigu xaaladuu ku jiray xaalatu diiq wa shidda nabigu xorriyad ma haysanin beydka ilaahay buu ku tukan la'aa oo nafta loogu keenay muslimkii meel la arkaa la dilahaya wax hadli kara ma jiro xaaladdaa iyo dhibkaa nabigu dheg ooma dhigin maxaa yeele mustaqbalkuu garanaya maanta waxaad ad firmiso ogolaato waa meesha kugu dambaysa maalin kasta kaar baa lagugu intaana ha yeelin waa yahay maslaxa ku jirta maslaxa dacwiya tanna ha yeelin maslaxa dacwiya tanna ha yeelin maslaxa marka maslaxa kufriyaad qaadanaysa marka dambe warkaaba saa iska aba marka hana daayo annaguna aan dayno walyadacna ha naga tago waa diinka annagii annaga faraha naga qaado ha noo daayo wanadachu wa diinah asagii diintiisana waan daynaynaa soo hawsha ma aha tacaayusha silmi bayn ahli adyaan atafaahum alinsijaam carabba hawshaas isku dayday abu aalib wuxu halkan hadal quruxsan wey caqiil buuhi istaag ii maxamed ii raadi waa xanuunsanya caqiilna abu aalib la diray saan u raadinhayay u raadinaya nabiga waan waayay maxamed waan waayay buul yar oo abu aalib ku lahaa duleedka maka uu ku lahaa isagoo amin duhra harsanhaya baan u tegay keligii jooga xai maxamedoo adeer baa ku raba adeerka oo aniga aabbayaa ku raba way soo raacay buui iyadoo aad u kulusha qoraxdu buu isoo raacay oo nabigu xataa uu maro iyo hoosuu harsada aan lahayn oo hoosaska hoos marayo ordahayo oo aad isu dhibhayo buu u yimid markuu gurigii soo galay abu aalib uu ku xanuunsanaa qorayshoo dhan baa ku geedaaman duqeydii haddee garamahaya ee waday diimaha in la mideeyo ama diimahu isnabadgeliyaan see laisu nabadgelin nabigaaba taagan bucutu bisayf beyna yaday saaca arsalanii bikasri alawhaani waaladiyaan yaa macshara quraysh wallaahi inii qad ji'tukum bidabx fa ashaara ilaa xalqihi nabigu yacnii waa mabda cadoo bannaanka yaalla wey nabigu asagoo mustadcafoo laga xoog badan yahay wuxuu qurayshaya waxbaas waalina walaye bille waa idin jari doonaa aakhirkeeda waad go'aysaa mawdka idinka adeegi doona waa mabda waadixo sariixa marka nabigaa loo yeedhay qurayshoo geedaaman meel yaroo ka bannaan sariirtii abutaalib hoosteedoo bannaanayd buu nabigu isku dayay inuu halkaa ag fadhiisto oo adeerkii u dhowaado abujahl waa shaydaana maogtahay wuxuu ka baqay moxamed hadduu adeerkii u dhawaado inuu u danqado intuu horey u boodaba meeshii buuxiyey abujahl hore intuu u booday yuu meeshii bannaaneed asagoo isku cidhiidhiyey duqyadiiba horey u durugtay nabigii meesha u dambaysa kadinkaay yaa u bannaanaata halkaas iska fadhiistay yacanii gaal suu kula dagaalami waayi maayo odaygu waa hadl abu aalib wuxuu hi e, muxamadow haaulaai ashraafu qawmika qad ijtamacuu laka liyucطuuka waliya'huduu mink fikradii dacwad e, alxiwaar bayn aladyaan atacaayuf asilmi diimaha in la mida abu aalib durbo waa fahmay si fiican buu fahmay wuxuu hi kuwan waa tolkii weeye waa ashraaftii iyo ugaasihii reerka way isu yimaadeen waxayna u yimaadeen inay wax kaaga tanaasu wax ku ogolaadaan adna aad wax ogolaato liyucطuuka waliyakhuduu mink nabigu u fiirsa hadde mabda buu nabigu taagan yahay nabig wuxuu ihi adeeru makaa dhantahaa quraysh maxaa u dhiman maya intaa odaygu sheegay wuxuu ihi yaa cam inii uriiduhum calaa kalimatin waaxida aan wax kale ma rabo wax waa iska dhammaadayba waxay doonaa hayga qaateen waxay doonaan ha laakiin hal kelimaan ka raba kelima waaxida ay ku dhawaaqahayaan tadiinu lahum biha alcarab wa tu'addii ilayhim aljizyatu biha alcajam hal weedh iyo hal kelimay iigu dhawaaqayaan qurayshay ogolaanhayaan kelimadaa markay ku dhawaaqeen carab oo dhan baa iyaga ka dambayn reer yurub iyo faranjiguna jizyay ba kaga qaadanayan kelimadaa keliya jizyay ku bixin doonaan nabigu inuu dagaalami doono oo gaala shaaruqi doono oo jizya ka qaadi waa iska caddahay min awaa'il amri buu la socdaa hawshaa nabigu waa iska caddahay marka carabna ayagay eh, ku raaci oo way adeici ay carabba adeici wey lahum alcarab oo markaa dee adugu aad noqotay iyo amiirka ummadda muslimiinta kale waa ku adeecahaya aaniyaha dee alaimatu min qurayshba waad ka garanaysaan bay la tahay asalba iyagaa ah hawshan iska leh <clears throat> intuusan marka kelimadii sheegin bu abu aalib wuxuu uhi ma hal kelimo waa isfiidhisay carab waa la isfiriyey abujahl baa libayy nacam wa cashra wa abika buuhi hal kelima miyaan haddaan ku dhawaaqno carab oo dhanna qabsanayna sanka ayib xaramkan waan ka bixilana waana la dafaaye reer faranji iyo reer faris iyo ruumna aan markaa ku adoonsanayna haa buu nabi sal slam wuxuu idhi hal kelima iska daayo ballamka toban baan ku siinaynaa nacam wa cashran wa abika buri wa abika cashra toban kelimo hal waaxida meehe toban kelimo nooga dhig waa ku dhawaaqaynaa nab wuxuu ihi musaas haa taquuluuna laa ilaaha ila allah <laughs> taquuluuna laa ilaaha ila allah watakhlacuuna maa tacbuduuna min duuni illah war iska kooban wey wareega caddaysi iyo sulxin ma laha way xaqiiqo qayaxan wey laa ilaaha ila allah baad odhanaysaan watakhlacuuna waxaad siibaysaan ood dhigaysaan maa tacbuduuna min duuni illah markaasaa kor loo booda hadi mid sacabeeya mid afka qabsada mid afka duuba oo maroojiya mid boodaba oo dhabaandhawda way isdhex kaceen mid yidhaahdaa ninkan wuxuu doonayaba ma jiraba nin sulxi iyo heshiis doonaya ma jiraan waa nin waalan weeye meeshiisu ku dhegan yahay ajcal aalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab suuratu saad baa soo degtay itra itrahad waaqia ayb qurayshna meel saartay xadiidka tirmidi baa soo saaray nasaa-i fi ibn abi shayba axmed abraani abari abu yacla iyo aimo fara aad waxay u faafahaya xadiidkan iyo turuqdii shawaahidiisa asheekh maxamed risqi tarhuni fak allahu min zanaazini ali sacuud mujaladka labaad an raqamka xadiidku waxaa weya waa sagaal asira dahabiya aw asira saxiixa waa taariikhta marka ay leedahay mabda'an iyo fikirkan diimaha in lasu keeno la isdaayo la midoobo dhanaha la kala cabo carruurta la wada dhaqdo nin walba wixiisa alla ugu dhowaado qoraysh bay ka socon weyday ilahay baana diin subxaana wa tacaala qoraysh waxaa ku xigay malaaxidatu suufiya wazanaadiqa ahli اlxuluuli wاlitixaad qolyihii ibni carabi iyo faaraabi iyo ibni sabciin tilmisaani qunawi raggii noocaas aha iyo baatiniyadii waxay aaminsanaayeen dadku waxay aaminsan yihiin nin walba wuxuu ka caqiida dhiganhay inay saxan tahay sidiisana lagu daayo sheekhulislaam baa hawshaa tilmaamay wuxuu uhi wa haaulaa'i almutafalsifa asagoo ka soo hadlay ibnu carabi iyo raggii la halmale ka soo hadlay iyo faaraabi iyo wuxuu uhi wa haaulaa'i mutafalsifa wa mutasawifuuhum kabni sabciin wa atbaacah wa atbaacihi yujawizuuna an yakuuna arajulu yahuudiyan aw nasraaniya aw mushrikan yacbud alawthaan falaysa alislaamu cindahum waajiban wala altahawudu waltanasuru washirku muxarama قد يرجحون شريعة الإسلام على غيرها وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخهم وقال أريد أسلك أن أسلك على يديك يقول له على دين المسلمين أو اليهود أو النصارى فإذا قال له المريد اليهود والنصارى أماهم كفار يقول لا ولكن المسلمون ولكن المسلمون خير منهم وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا فإن الإسلام عندهم خير من غيره وإن كان غيره جائزا لا يوالون عليه ولا يعادون وهذا أيضا أكثر اعتقاد علماء النصارى وكثير من اليهود يرون أن الدين المسلم يرون الدين المسلمين واليهود والنصارى بمنزلة المذاهب في دين المسلمين فيجوز للرجل أن ينتقل من هذه الملة إلى تلك إما لرجحانها عنده في kama yantaqu اlinsaanu min madhabi bacdi aimati اlmuslimiina ila madaahiba ee ukhra alradca almantiqiyin mujalad ee safxada saddex boqol labaataniyo toddoba ilaa labaataniyo sideed hadalkaa dheeren akhrin waxaa weeye qolyo islaam sheeganaya oo mutasawifo ah sida ibnu sabciin iyo ibnu carabi faaraabi quunawi ninkii tilmisaan la on jiray waxaasoo dhan niman isku sheegay inay muslimiin yihiin oy culummo yihiin oy suufiya zuhaada yihiin oy adduunka la soo afwareegeen dimo dhana baadheen ummaddana ka aqoon badan yihiin kana cibaado badan yihiin ayaa waxay la gaadhay inay yidhaahdaan ruuxa ilaahay caabuday ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama yahuudda ha noqdo ama mushrik iyo cabdul awthan wax dhiba ma lah islaamku waajib ma aha yahuudnimadii iyo nasraaninimada iyo wana xaaraan ma aha hase ahaatee marka la firiyo qaab caabudka iyo qaab dhaqanka islaamka ayaa kuwa kale wax dhaamo oo ka yar fiican sheekhu wuxuu sheegay nimanka wadaadaha ah markay nin arday u yimaado uu yidha waxaan rabaa inaan barto cibaadada iyo dariiqa alla loogu dhowaado oo muriid baan ahay ibar sida ilahay loo caabudo sheekhu wuxuu odhanayaa ma waxaan ku baraa dariiqada muslimiinta ilahay ku caabudaan mise dariiqada yuhuudda alla ay ku caabudo mise dariiqada nasaarada wadadeen kuu jeexaod ilaahay ugu dhawaanaysa kulli waa waddooyin siman weeye ilaahay baad u socotaa sooma inta jida gashaan ku siin hayaa kee wey kaerta adugu ardayga waa yaabahayaa ardayga wuxuu odhanay sheekhow yuhuudiyo nasaaro soo gaala ma aha ile ardayga taasaa eh, aabbihii hooyadii baa ka soo dhaadhiciyey saliima sheekhan meesha fadhiya waa murtad mushriga weeye laakiin sheekh buu meesha isagu moodahaya ninkan duubka weyn baa aafeeyey odaygu wuxuu odhan laa gaala ma aha laakiin muslimiinta ayaga ka khayr badan muslimiintaa ka khayr badan laakiin iyagu gaala ma ah inta ay malaaxida suufiya ay waagaa dhihi jireen haddana waa socota sheekhu wuxuu yidhi tataarkaa sidaa aaminsanaa jahaladoodii waayahay islaami ayagu waxaan aaminsan bay la yimaadeen aktaru culamaa'i nasaara sidaa aaminsan oo waxay aaminsan yihiin in islaamku iyo yuhuuddu iyo nasaaradu ay yihiin waddooyin alla ku dhaca subxaana wa tacaala waxaa aaminsan bacdu culamaai alyahuud waxay u arkaan madaahibta islaamka maalan xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada waa madaahib soo ma ah kulligoodba hoosgelaya diinulislaam oo nin walba wuxuu alla ka fahansiyey diinta islaamka uu ummadda u sharxay ariiqo istimbaadna waa leeyahay manhaj istilaalna waa leeyahay masaa'il farciyana waa leeyahy markaa uu caddeeyey muslimiintu marka ninkii xanafiga iyo ninka maalikiga iyo ninka shaaficiga ninka xambaliga muslimiin wada walaalo ilahay wada caabudu haya wey marka waxay dhaheen sidoo kale yahudiyadu iyo nasraaniyadu iyo islaamku iyo buudiyadu waxaaso dhanba waa wadooyin iyo madaahib alla ku dhacayo wey bal wareerka iyo qaska eegaad ayib nabiguna wuxuu taagan yahay haddii nabi muuse uu noolan lahaa oo maanta uu joogo ooma waasac noqda inuu raac maa waasacahu ila tibaaci muuse calayhi salaam oo saaxibu tawra ah hadduu maanta nool yahay ariiqan ariiqa muxamed ku ahayn ilahay kuma caabudi karo wada'an wadada nabi maxamed kulli waa masduuda man cabada allaha subxaanahu wa tacaala biariiqatin hayri ariiqati muxamed wa kaafiru murtad waddo kaloo ilaahay gasha bacda maa bucita muxamed baan ka hadlayna waddo kaloo ilaahay gasho oon tan nabi maxamed ahayn ma jirto waddo kale ninka ikhtiraacdana waa gaal mushriga wey wixii baa laakiin ummadda rabaa in laga qaso laga labo alimaam ibnu taymiya iyo burhaandiin albaqaaci tilmiid alxaafid bn xajar kulli waxay caddeeyeen malaaxidatu suufiya waxaa ku keenay inay yidhaahdaan diimahoo dhanba waa saxan yihiin waana duruq ilaahay ku dhacaya waxaa ku keenay caqiide xunay aamineen oo loo yaqaano waxduuladyaan ayib waxdulwujuud baan rabaa cafwan tahay masaajidkan aan fadhina iyo hawadaba ilaah bay ka yihiin waa qaybo ilah ka tirsan musquluhu iyo geeduhu iyo jimanku waa qayb ilaah dameeruhu waa qayb ilaah ka tirsan ciyaadan billaah halkaas niman baa halkaa baashu la gaadhay marka towreed iyo injiil muxuu ahay nasraaniya yahuudiya muxarafada ah iyo diimaha kale iyo dadka caabudahaya oo kulli oo dhan waa qaybo ilah ka tirsan wa ajzaa min allahi ciyaadan billah halkaasay gaadheen idan man ictaqada biwaxdat اlwujuud wuxuu ku qasban yahay an yactaqida bitawxiid اladana wawaxdatiha ibn اlcarabi wuxuu laqad kuntu qabla اlyowmi unkiru saaxibii ida lam yakun diinii ilaa diini daani waa gabayadiisi baa ka mid a hadda kahor waxaan ahaa buuhi ninka iga soo jeeda waan inkiri jiray maxaa yeele markaanan isku diin ahayn oo diintiisu tayda aysan u dhoweyn waan inkiri jiro waa la dagaalami jiray faqad saara qalbi اlyowma qaabilan kula suuratin famarcaa lighazlaanin wadiirin lirhubaani wa beytin liawhaanin wa kacbati طaa'ifin wa alwaaxi tawraatin ومصxف القرآن الdين بdين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب dيني وإيmاني diin الxb waa wax hadda socdo iبn carabi hawlihiisi baa yaa la jilhaya qalbigay wax kasta oo diin lagu sheego waa aqbalhayaaba hadda suuro kastoo diineed iyo eeladu meelahay daaqdo ee ilaahay lagu caabudo waan aqbalhayaabuu ama ilah lagu sharig suufiyada nasaaro dayrkooda iyo xarumahooda iyo xabiirkooda buls waa aqbalayaaba waa diin buuri alla loogu dhowaanaya wa beyti liawthaanin guryaha awhaanta iyo asnaamta iyo ilaahay lagu caabudo siday sheegaan waan aqbalayba waa saxan yahay wa kacbatu taa'ifin ka dawaafaya kacbadiisan labtirkeeda waan rumaysnaybu kaniisadda waan rumaysna ilaahay khayrkii in la barya waa khayr iyo barako weeye ayib wa alwaaxi tawraatin xaq iyo muxuu islaamnimo weeye wa musxafi qur'aanin kulli waa isku mid maxaa jira addiinu bidiin اlxubi buuri udiinu bidiin اlxubi annaata waxaan ka diin dhagana in lays jeclaada meel kastoo diintaa gashaba wax kastoona isku jeclaan diinta keenayso dhan waan rabnaa buuri udiinu bidiin اlxubi anna tawajahat rakaa'ibuhu falxubu diini wa iimaani diiwaankiisa diiwaan ibn carabi dakhayr اlakhlaaq dakhayr اlaclaaq sharax turjumaan اlashwaaq baa hadalkaa ku jira mar labaad wuxuu leeyahay leeyahay caqada alkhalaa'iqu fi lilaahi caqaa'idan waana ctaqatu jamiica ma ctaqaduhu dadku diimo kala duwan baa alla ka aaminayn buui anuu dhammaan waxay aaminen o dhan baan la aaminsanahay nin walba lug baan kula jiraa yuhuudi miyaa tahay aniguna haaf baan yuhuudi ka ahay maxaa tahay nasraani bar baan ka tirsanahay islaam waa kula jiraa dhammaan waxaad aaminteen ee waddooyin oo dhanba ilaahay baan anna qayb baan ka ahay waxaa adduunka maanta yaallo wey fusuusulxikam buu hadalkan ku yaallaa raqamka gaalnimadiisan iyo kufriga asaga ah a'ima shaaficiya waxay yidhaahdeen badankood ilaa man inxarafa can alistiqaama mooyeen badankood waxay yidhaahdeen man shakka fii kufri ibni carabi waa kaafir raggii ninkan yaqaanay ama gaadhay ama ogaada warkiisa waxay dhaheen ninkii ninka ka shakiy inuu gaal isagaaba gaalaba halkaasay la mareen lann wax la dhegaysan karaaba maaha ardadii markuu la hadlaaya kitaabkiisa wuxuu yidhi fa iyaaka gaalnimadan buu u bixinaya adilo u keenaya fa iyaaka an tataqayada bicaqdin makhsuus ow biciqdin makhsuus wa takfura bima siwah wuxuu iska eela markaad arda tahay inaad hal caqiida aamintood qaadato kuna kufrido waxyaabaha kale iska ilaali wax kastaba cab oo qaado iyaaka an tataqayada bicaqdin makhsuus wa takfura bima siwaah oo man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bimaa yucbadu min duul xaggeen geynaa maya u soconayso hawsha hawl jiraysa ma aha faman yakfur biاطaaquuti wayu'min billah ma soconayso oo maxaa jira haddaan saa yeelo fayafuutaka khayrun kaiir buul haddaad hal caqdi islaam baan ahay la fadhiisato khayr baa ku dhaafi khayrkii yahuudeed baa ku dhaafi kii nasaaraa ku dhaafi kii buudyaha buudyaha ku dhaafi kii xunduuskaa ku dhaafi ayib ayib waad maqlaysaan baan u malayn muxuu ahaay xataa baranbaramti waa ku dhaafaysa maali dhaweed soomalidan dhegaysanaynin muxuu ahaa nimankii soomaalida kaniisadaha tagay wixii lagu dul akrinhay ayib waxaasoo dhan khayr baa ku dhaafi buuri bal yafuutuka alcilmu biاlأmri calى ma huwa calayh fakun fii nafsika hayuula lisuwari tilka اlmuctaqadaati kuliha faina allaha subxaanaه wa tacaala awsacu waacdamu min an yaxsurahu caqd duna caqd falkulu musiib wakulu musiibin majuur wakulu majuurin saciid wakulu saciidin mardiyin can fusuus اlxikam gaalnimo hadday adduunka jirto tanaa gaalnimo ah dahabi waxa ku kalife weeye in lam yakun maa fi lfusuusi kufr famaa fi dunya kufrun buu dahabi fusuus اlxikam waxa ku qoran haddaysan gaalnimo ahayn adduunka gaalnimaba kama jirtabu yacni wax noocaas wuxuu leeyahay wax kastaba aamin hayuulaa noqo bimacnaa jawhar noqon wey waxaad noqotaa muxuu ahay bir wax ka shay kastoo la geliya qadanay boombalahaaso ma taqaanid dhar baa loo geliyaa shaarda loo geliya wuu qaadanhayaa cambuud haddii loo xidho wuu qaadanhayaa adugu bir meel taagan noqo wax kastoo la geliya qaata lafaha tahay jawhar ah sifaadka iyo cawaarida kugu iman odhan waa inaad aqbasho yahuudiyada lagu kala qaado nasraaniyada qaado aqbal riinji kastoo lagu mariyo waa inaad la qabsato laakiin inuu islaamku sumad kugu dhigto mm, ha yeelin summad kastaoo ku qaban karta qaado maxaa kulligood waa dadaaleen waa mujtahidiin waana asiibeen ninka asiibana ajir baa laga siin ajri ninka la siiyeyna waa saciid waa liibaanay ninka liibaanay jannadiis waa diyaar buur kulligood waa ahlulaahi baa tihin halkaasuu maray ibnu faarid baa asna dheereed ee kufriga ahayd sidaa ku yidhi cabdulkariim aljiili ninka la odhan jiray oo sheekh cabdiqaadir jiilaani wiilu awu yahay ah oo ka farcamay warkiisa dhegayso asna shaydaan kale wey wuxuu yidhi waaslamtu nafsii xayثu aslamani اlhawa wma lii can xukmi اlxabiibi tanaasucu fatawran taraanii fi اlmasaajidi raakican wainiya tawran fi lkanaa'isi raaticu إida kuntu fii xukmi الshariicati caasiyan fainii fii cilmi اlxaqiiqati طaa'icu somaart wuxuu ku yidhi waaslamtu nafsii xayثu aslamani اlhawa nafteyda waan fasaxay bu ay doonto bay tegi buuri hawadeeda iyo rabitaankeedu meeshay u daaqaqantay u daaqsantay elo daaqsanaysa ilaahay wuxuu xukumay yacni qadihii u jeedaa ilaahay qadihiisiiyo meeshuu ii qadara haddaan zinaysto haddaan gaaloobo haddaan islaamo haddaan bugbacleeyo waa qado ilaahay wey xukumka ilaahayna marnaba ka hor iman mahaya basideedu waa la socon hayaa la ii tuuraba nabadii khayr weeye asnaam haddaan caabudo nabadii caano wey ila xukunku baa sidaa maray buui wamaa lii can xukmi اlxabiibi tanaasucu iyadoo sidaa tahay inaan nin fiican oo ilaahay xukunkiisa la jaanqaad aan waa kugu daliil ah fatawran taraanii fi lmasaajida raakican buui mar waad arkaysaa anoo salaadaha tukanaya rukucsumaad arki buui oo cibaadaysana tusbaxa wareejinhay wa inii tawran filkanaa'isi raaticu buui marna anoo kaniisadaha iska daaqsanaad arki buui oo iska bashuuqsana kaniisada dhexdooda ayib oo marna zinaysan mar khamradii cabi mar duquuski qaadi mar saliibki wata hawlahaas waa hawlaha nagii buui ilahayna raalli ka ahaa ciyaadan bilah wuxuu idhi kuntu fii xukmi shariicati caasiyan fainiya fii cilmi اlxaqiiqati طaa'icu buui haddii wadaaddaha fiqiga yaqaanay dhaha ilah baad caasido ee xadiis la soo ordaan xaqiiqadu waxaa w ilaahay baan hawshiisa waafaqay xukumka dhabta a baan anuu adeecsanahay bu yani wuxuu rabaa an yuscira xarban bayna cilmi الshariica wa cilmi اlqada'i wاlqadar cilmu sharci wاlqada buu rabaa inu iska horkeeno waa doqon wey mustahbala jaahila almuhim hawshaas waa hawla hadda jira wey ninkii kaniisad galay ilaahay buu ugu dhowaanhayaa khayr buu doonayaa ninkii masaajid galay ee ku nafbaxay alluu u socdaa boqor cabdalla ba inoo wadaba dacalankeeda hawsha ayadoo iska cadda taarikhda taarikh la yaqaana dadkii qaatay hawshan iyagu alfiraq albaainiya ismaaciiliyada iyo baabiyada iyo baharada iyo kulli waxaasoo dhanba nimankii akhwaanu safa wa khilaanu lwafa la odhan jiray kitaabkai qoran qarniga afraad baa ka mid a ila islaam baa iyagoon la mid ah. dambe waxay soo gaadhay almelik akbar almaquuli oo dhinta ku lix boqol nin ka farcamay buu ahaatay murlanki oo hindiya ilaa bariga eshiya qaybo ka mid a ah, ilaa bariga foga eshiya o dhan ba intuu qabsaday aad dhulku u ballaahay waagi dambana islaamay asna wuxuu isku dayey an yajmaca bayna jamiici ahli adyaan oo dhanba iyo hunduustii iyo muslimiinta kulli inuu miday isku dayay wuxuu qaban jiray munaadaraad iyo xiwaaraad majaalis buu qaban jiray wuxuu u dhisay caasimaddu marka asagu joogay buu guri weyn ka dhisay oo taboqor cabdalla u amaagan yahay oo kale ah. wuxuu gurigan waa gurigii xiwaaruladyaan waa goormahadi waxaa waay taqriiban mxuu ahaayey afar sano ka hor yuu waxaa samaynhaya gurigu wuxuu ugu magac daray khaanulcibaadaat beydkii ilahay lagu caabudaya jamiic alcibaadaat nin walba kaarkiisa ha sudho guryaha noocaasoo kale waxaa laga dhisaa eerabodyada isbitaallada waaweyn ee nairobi ku yaalla aad iskaga ilaaliya eerabodyada yurub ee galbeed waxaa ku yaalla markaa aad rabto inaad salaad tukato ku qabato meel baa laguu tilmaamay qolyaha ka shaqeeya waa tegi baybalkii iyo mxuu ahaayey e, talmuudkii najmadii yahuudiga iyo saliibkii iyo masxafadi asgarab yaalla waa qol yar oo intan la eg hadda mexraabkan la eg ama ku dhow baad soo geli aduu salaad casraad ah ku tukan nin baa soo geli hawshiisbuu ku afuufan kiristankii yahuudi baa iman tiisi ku afuufan baytulcibaadad la wey aima dacwa najdiya waxay yidhaahdeen in lagu tukada waa xaaraan meeshaasoo kale xaaraan wey waa ka masjid diraar wladiina اtakhaduu masjidan diraaran wa kufra bay la baabtay kaba daran bay dheh in lagu tukado waa xaaraan banaanka banku dhal iska fadhiiso laamiga camiro aeroboodka bartankiisa ku tuko masaladaad meel diidaysa laakiin meesha inaad ku tukato waa beytu shirkin wa kufrin wa taaquutin loogana dal leeyahay in xasaasiyada iyo xanafta lagaga saaro ruuxa muslimka ah muslimiintu markay dagaalamayaan dagaalihii banaaye qaadisiya nahawandi iyo ee fardahoodii markii maroodiyaal laga hor keenay oo maroodiyaasha ay dideen fardihii dideen farasku faras buu ka hortegi jira ama neef geelu yaqaanay maroodi baa weerar ku soo galeen gaaladii fardihoo dhan baa yaacay waa lagu rafaaday ragga qiimo badanoo halgemi jira waxay dhahan anaan naqaano meel ku xidhay maroodibuu dhoobo ka sameeyey dhoobo iyo qalqalliibuu maroodi ka sameeyey faraskiibuu ku ag xidhay maroodigoo taagahay gacankii dhegih waaweynaa alaabto dhan buu habeeyey fartii buui baro isbarta nin horta laba habeen iyo maalmo markuu faraskuu didahayo oo foodboodhayo wuu la qabsaday faras baalkan feedhaha wey inuu bilaash yahay buu ogaaday maalinkii dambe markii la soo diyaargaroobay faraski wuu ku qabanhayaba maroodigii saasaa maroodigi lagu laayay fardihii baa xaadi way la qabsadeen way fahmeen dareenkii baa ka dhintay iyo cabsidii uu ka carari jiray baalki hadda waxaa la rabaa nafrada iyo didmada aad ka qabto yuhuud iyo nasaaro iyo kaniisadaha iyo macaabidooda inay kaa baaba'do oy xaaxdu kaa dhimato soo a garanaysaan maaha ninka soomaaliga muslimka ee soomaaliya ka yimid ee meelaha ay muslimiinta ku badan yihiin kusoo koray maalinku nairobi baad u uu nafta kaga biso u foorarsan dhaasa u leeyahay ee xiiranta oga cararahay baa naftu qabanaysa hawshaa inaad fahanteen bayla tahay bil markuu jooga indhuhu taagahaya waxaan inaysan burnooc kale yihiin buu aaminhayaa wixii waa dembi kama hadlayaanoma jidqiilbixinaya lakin waxaan u jeedaa wixii inaha uu ku bato ama alla dhaqanto waaga dambe wuxuu kula noqonaya wax kaloo kula noqonaya waa sahlan waa fududaysan marka waaga dambe gaalnimadii iyo kufrigii iyo macaabiddii iyo kanaa'istii waxay kula noqonayaan shay iska caadi oon dhib lahayn intaasaa laga rabaa ayroboodka weyn qol yaroo yuhuud ku boodbooda lagama waayo meel yaro nasaare ilaahay ugu kufadeen lama waaye meel muslimiintu ay ku tukadaan lama waaye lakiin hawsha waxaa weeye mabda' baa ka duulaysa waa in dadka la midoy kan hadda muxuu isbitaalkan weyne ii sheeg ee aakhan waa ku yaalla meelahan yaan lagu tukan takaasiilay soomaaliyeed aan lagu tukanna meeshaa yarta bannaankeenna ku tukada ama salaadaha jamciyo ta'khiiriya wixii isqaban karaan u jeednaa meeshaa in lagu tukado waa xaaraan sida uu fatwooda alimaam ibnu baaz sheekh ibnu cuthaymiin ayma dacwa janna macaasiintoo dhan halka waa isku raacay hadda wiyada aada laskaga ilaaliyo almuhim khaanulcaadaad buu sameeyey ninkaas boqorka ah almelik الأكبر almaquuli baa la odhan jiray wuxuu isku dayay waagi dambe in uu xaqiijiyo in yuhuudda iyo nasaarada iyo majuusta iyo buudiyaha iyo hinduuska iyo muslimiintu wax fawaariqa aysan u dhexayn isku mid yihiin fa alqa aljizyata wuxuuna isku dayey ta'siis diinin jadiid mulafaq min bayni saa'ir aladyaan diin cusub baan dejin bun waxaan ka soo ururin jamiic jamiic aladyan baan ka soo ururinhayaa magac baan u bixinhayaa idinku waa simantiin anna boqorkiinni baan ahay diintaan dejin doona waxaa leedahay diin diinu ilaahi diintii ilaahi baa leedahay kulli kanna waa ilaah diintiisii isu keen mid yaroo kooban baan ka soo saaray ha la qaato hawsha asagoo wadaa ilaahay subxaana wa tacaala malakul ku fasaxay alcasraaniyiin dadka hadda hawshan wada idan taariikhdu ay leedahay waxaa weeye oo inoo bilaaba taariikhda ee baashan soo martay baan ka tilmaamaynay nimanka casraaniyiinta loo yaqaano qolyahoodii sahankoodii horbaxyadoodii baa hawshan noo bilaabay ayaguna taarikhdooda ay leedahay jaamuddiin alafqaani baa ka mida mu'asis almadrasa alcasraaniya murtad buu ninka asaga ah awalu man naada bitaqriib aladyaan ragga xaalkiisa la socda inuu murtad maasuuni ahaa muran kama qabaan ayib laakiin man yahrifu man laa yacrif wuxuu doona ku hadlaaya waxaad u noqotaa kitaabka loo yaqaana alacmaal alkaamila lijamaaludiin alafqaani maxamed camara raggii ka warqabay ee yaqaanin raggiisa ahbaa soo guuriyey caalam alislaami casriga hadda aynu joogno ninkii hawshaa dhiirageliyey ee dimaha la mideeye u saceeyey ee jamciyaad u asaasay asagu ahaa fikradan baase kufriga waxaa ku raacay ardaygiisii baariga u ahaa maxamed cabdo lo odhan jiray mufti misra marna marna ahaa asagaa sheegay inuu hawshaa u saciyey maxamed cabdi asagaa sheegay inuu isku dayay inuu isu keeno nasaarada yahuudiya muslimiinta u mideeyo jamciyadna u aasa qirtay waxaa kaloo ka soo guuriyey ardaygiisii khaaska maxamed rashid rida baa ka soo guuriyey kitaabka loo yaqaano muxuu ahay taariikhul ustaad oo maxamed cabdi u jeedo ayib wuxuu yidhi rashid rida jamadiin alafqaani maxamed cabdo iyo rag kaloo lixoo uu sheegay wuxuu yidhi allafuu jamciyatan siyaasiyatan diiniyatan siriya mawduucuha altaqriib bayna aladyaani الsamaawiyati الثalaaث waisaalat الshiqaaqi bayna ahliha waa shahaadat اlculamaa calaa shaykhihi weeye shahaadat اlcaalim calaa shaykhihi jamciye diineed oo siyaasiya oo siri oon la ogeyn ila muslimiintu waa diidahayaani ujeeddaduna ay ahayd in la midayo lasu keeno yahuud iyo nasaarada islaamka mid laga dhigo wixii khilaafan la dhammeeyo ceeshu midax ay noqdaan hawshaasi waa howlaha ay taarikhda ay lahayd wey carab iyo quraysh baa soo bilowday malaaxiid suufiya walfalaasifay noo soo martay tataar bay soo martay baatiniya firaq alismaaciiliya soo martay hadda waxay taagantah calankeeda waxaa wada niman loo yaqaan alcasraniyun walxadaasiyuun ba hadda calankeeda luga ah. mufradaadka ay bidcanay leedahay fii majaali tadbiiqi wasulug baan ujeednaa afkaartay ku dhisanta waynu soo tilmaanay taarikhda waynu tilmaanay ujeedada waxyar baynu ka sheegna khulaaso ah majaalu tadbiiq marka loo yimaado qaabkee loo dhaqangelinaya say u dhaqangasho maxay ku howlan tahay mufradaadka fii majaali tadbiiq wasuluk fi lmuslimiin ay e, bidcadan leedahay waxaa weeye addacwatu ilaa ilqaa'i iljihaadi fii sabiili illah in ummadda loogu yeedho jihaad inuusan jirin maxaa jira haddii adad aaminsan tahay gaalkii in la dilo lagulama heshiin kara ma ogtahaad mar hadday caqiida kuu noqoto gaalka inaad disho taqaarub iyo isu soo dhowaashi iyo dhex iskugu imaad socon mayso marka jihaadka meesha waa in laga saaro lagu si ururiyo jihaadka sharcigu sheega waxaa weeye difaacu nafs ninka kugu xadgudba unbaad iska difaacaysaa bas masaas adiga yahuudiga ninka ku xadgudbin nasraaniga ha ku xadgudbin adigu walaalkaa weeye adna isdaaya jihaadka marka ilqaa'u ljihaad waa min tadbiiqa socdo weeye ay leedahay fikraddaani labo muxaarabatu alxukuuma addiiniya wاlاstibdaal bاlxukuuma اlmadaniya اlcalmaaniya in lala dagaalamo andimada iyo nidaamka islaamiga dowlad diineed ma ogelin bay leeyihiin dowladdu iyo nidaamku shacabkaa iskuloo dejisanhaya waxay isku fahmaan bayna nidaam iyo dawlad ka dhigan laakiin dawlad kitaab qur'aan u yaallay iyo saxiixayn iyo sunan u yaallaan dawlad ma ahaydhe dowlad diineed iyo xukuuma islaamiya caalamkan maanta kama shaqayn karto maxaa le xukuumaddeeda waxay keeni ummadda la kala geeyo gacmo la gooyo wax la rajmiyo jihaad uu socdo hawshaasi waa zaman tegay mada wanqada bay taagan yihiin maxaad rabtaan addowla almadaniya waa dowlad shacabku doortay qaabka loo maamula ayagaa dejinhaya diinta maamulla ayagaa keenaya ilaa jamaacatu ikhwaan jamacatu alikhwaan fii misra ay hadda la taagan naxnu nuriid dowla madaniya dawla diiniya ma rabno dhib malaha laha xukuumaddaannu doonayno inay haweenay madaxweyne ka noqoto dhib ma laha in nin qibdi oo misri oo fircawni ah uuna maamulo madaxweyne noo noqdo dhib ma laha inaan ogolaano axsaab mutacadida gaale islaamba leh ayagaa ku khudbeeyey waana maqaal ay leeyihiin iyo qawaaniin hadda ay leeyihiin wey halkaasay waxaa ka mid a ah waxyaabaha muuqanaya fii misaali tadbiiqay dacwadan ummadda ugu yeedhayso attashkiik fii hubuuti bacdi alxuduud الsharciya ka xad الridati wa xad الrajm lizani اlmuxsin shiki in lagu fariyo shoocaac xad ridda inuusan jirin ruuxu wuu gaaloobi faman shaءa falyumin waman shaءa falyakfur in aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufran hawshu waa fasaxan tahay ka gaala bax wallaaj kharaaja noqo qaabkaa dunta u shaqee xor bu ad u tahay waa in la ta'siiliya hawshaas wadaaddaa ta'siilinaya xaddu ridda ma jiro soomaaliba hadda weebabka kaga hadasha mawaaqicda baaltooga kaga hadlaaya waad arkaysaa mid soomaliya lame xadu ridda xagee ku yaallaa qur-aanka kuma jiro meeshan kuma jiro nebi maxamed ma oofinin jaahil marka dhagawaaweyn marka la yimaado soomaaliya ah, oo xooguu biyaa lagu shubtay ama mxuu ahay xooguu lagu shubay mxuu ahay shidaala ah. inaad aragto baciid ma aha xadu rajm azaani almuxsan bay la inkirsan yahay dhagax ruux lagu dilo waa dhoweyd soomaali baa ka mudaaharaadday kana qayb qaadatay mudaaharaad lagaga soo horjeeday xuduud laga oofiyey xamar suma xusuusataan xagey ka dhacday maraykankay ka dhacday waxaa ka a sidoo kale kii kanada maraan tegey yaa intaana tagin bil ka hor waxaa ka dhacay mudaaharaad weyn baa kanada ka dhacay toronto la dhex maray wadaadaha iga sheekeey meesha joogay ee soomaaliyeed gobolkan ontario ee toronto ku taalo ninkii haystay iyo baarlamaankii jooga waxay ku tashadeenay gaalada ah waxay yidhahdeen niman yahow dadkan jaaliyaadka iyo aqaliyaadkan fara ee waddanka degan aynu u fasaxno wixii diin ah iyagu aaminsan yihin inay isku maamulaan waxaan ka hor imanaya nidaamka guud ee canada dalaaqa iyo dhaxalka iyo miira muxuu ahay guurka iyo howlaha noocaas ijtimaaciga ee diintooda ay qabto qudaad aan u samayno hasku maamuleen muslimiintu diintoodaas ku maamuleen wixii aan ka hor imanaynin muxuu ahaayey nidaamka guud ee kanada siba sibay dhaantaay moog tahay dayib ninka hawshaa darxiyey ee dhax keena baarlamaanka oo dhan baa muslimiinta joogay kanada bay ku mudaharaadeen in yar mooyeen muslimiinta carabtii hindidii bakistaaniyaashii wixii halkaa joogo dhan mudaharaad kanadoo dhan baa rogman gaa muxuaa toronto dhan baa buuxsantay maxaa jira waxay leeyihiin islaamkan aad sheegaysaan iyo tadbiiqan berigii eshiya nooga soo cararray waddamaha annagiibaa nooga soo cararray kenad nooga hor inaad islaam iyo xuduud iyo sharci islaam nagaga daba keentaan nood america yeeli mayna dhehen waxaan nooga soo cararnay waddankii aan joognay baan islam nooga soo cararnay gaalida baa yaabtayba war dadka maxay ahaayeen oo dadkaan u danaynaynayn lahayn ayagu culayska laga qaado diintaadas ku maamuleen baa ka mudaaharaadeen mar rabna diintaannadii maxaa yeel wax nooga soo cararay waddankaanu ka nimid meeshan xorriyad baan rabnaa waxaan doona inaan samayno xadulxiraaba xamar muqdisho laga oofiyey oon weligiiba soomaaliya laga oofinin bay soomaali xataa qolyo wadaada sheeganaya ka mudaharaaday eh, maraykanka waa adduun rogmaday adduunka hadda aad joogtaan waa afar yaa sheekh wuxuu leey maamullo masaajid baa ku jiray masaajid niman joogo maamulloa ku jiray guddigii masaajidka qayba ka mid a ah ku jiray warkaasuu sheekhu sheegay waa hawl culus wey hadday qayrida masaajid ka timaado soo musiibo maaha afar waxaa ka mid a ilqaa'u axkaami ahli الdimmati wa istibdaaliha biqiyami almuwaaطanati wاlqowmiya in meesha laga saaro axkaam ahli dima ilahi wuxuu yihi qaatilu اladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyowmi اlآkhir wla yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh wla yadiinuuna diin اlxaq min aladiina uutuu lkitaab xata yucdu ljizyata cayidhum saahiruun ahlu kitaabka ima sayf wa ima alislaam wa ima aljizya waxba ma jiraan muwaatinuun wey dadku isku xaq baynu nahay waddankaynu wada degannahay mushrigka soomaaliga iyo murtadka iyo muwaxidka muslimka kulli waa isku xuquuq dalka naga dhexeeya diintana nin walba wuxuu doona ha ku qanco waa hawlaha ay wadaan wey maxaynu ku bedela axkaamti diineed iyo axkaam ahlidiinba waxaa lagu bedela wadaninimo almuwaatana baa lagu bedelhayaa fahmi huweydiisa saaxiibadii waa kay qoreen muxuu ahaayey muwaatinuuna laadimiyuun aqbaadu misra iyo nasaarada joogtay lubnaan iyo ku nool muxuu ahaayey shaam ku nool oo dhanba afartiisa qaybood ilaa shan afar qaybood weeye afarta gobolee shaam dadka ku neela nasaara iyo masarba ku nool waa muwaatinuun dimiyuun ma ah qaatilulladiina ma soo gelhayaan xataa yucduljizyad ayagoo ma taallo raadiya kuwaas aayaddan maxay muwaatiniin weeye muwaatin muwaaطin haddaad maqasho waa kufr aladii yuqarir caqiidaة اlmuwaaطana kufri waa hawsha ayada waana kaafir iska ilaali soomaaliyadda waxay noqotay amisom inay noqoto muwaaطiniin wadaadka carbeeda muslimkaana ee ka yimid ee muhaajirkana u noqdae ajnabi wadaaduu ajaanib bay wataan ajnabi hoosta ku haystaan oo hukum muxuu noqday muwaadin soomaaliya musiibanahaysato wyeeshe dhibkanahaystu ka mid yahay wixii doona lagu hadlaaya waxay u sacaynayaan addacwatu litaxriiri اlmarأة calى الnamaط اlgarbi الnasrani wاlmunaadaat biilغaaءi الطalaaqi wa tacadu الزawjaati wاlmusaawaati fi اlmawaariiث waxay u sacaynaysaa dacwadu oo fii majaali taطbiiq in dumarka la xoreeyo bimacnaa laga saaro guryahooda la fiijiyo la qaawiyo callah laga dhigo ayna noqoto gabadho gabadh reer yurub ah in la baahiyo oo ummadda laga dhexgeliyo in dhalaaqba uusan jirin haweeneyda aad meersato way kula dhiman ma furi kartid sida nasaarada yurub iyo galbeedku way un kugu dheganaan waaga dambuu ceejinhayaa marka waa dilhayaa ilaa khiyaar kale ma lehe sun ku diri wuu dili meelahaasuu marka burdhaqlaysanhayaa oo gogoldhaaf bu samaynayaa nafti baa haysa mid labaad ma gursan karo mid saddexaad ma gursan karo idan talaaq ma jiro siisuba haweenay mid ka badanna mamnuuc wey rag iyo dumar waa ku siman yihiin dhaxalka iyo wax kastaba waa hawlaheennaha dee ay soomaaliya hadda hor nagu lugeyso waxba ka socon waayeen waxaa ka mid a ah ta'niisu alriba waltawasucu fi lmucaamalaat almuxarama in dhaqaalaha la furfuro ribada dadka mxuu ahay mxuu ahay la fahansiiyo dareenka laga saaro ruuxa iyo didmada laga saaro ribadu waa maanta waa daruura taalla loo baahan yahay dhaqaalaha islaamkuna ma soo kaban karo riba la isticmaalin waa in lasbaashay la suqgeeyo u dambayn toddobo mawaadatu ahli اlkitaab wa tawaliihim wاdacwa ila taqaarub اladyaan in ahlu kitaabka ee gaalada la jeclaado ragga u sacyiya in sha allahu tacaala hawsha ayada ah iyo xukumka dadka mushaarakeeya mas'aladaas hadalku waa dheeraaday habeen dambaan labadaa mawduuc u bandhigi doonaa xukmu اlmushaarikiin wاlmu'ayidiin lihadihi اlfikra wاdacwa alkufriya iyo dadka hawshaa ku mama inaan magacaabo iyo inaan dalabada siiyo maraajic iyo tawsiyadii in sha allahu tacala habeen dambe waxaan sheegay khayr allah idinku anfac wixii sharana ana allah i dhaaf idinkuna ilaahay subxana wa tacala idinkum aafiyo wabilahi towfiiq